حدث حذيفة بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطور عن فتنة ستموج يوما بل تطول من نهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول حدث حذيفة بالذي قال الرسول قال الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna shan iyo labaatanaad ee kitaabka arbiciina nawowi waxaan ka bilaabanaynaa xadiidka labaatanaad baynu ka bilaabanaynaa waana xadiidka cunwaankiisa la yidhaahdo alxayaau min aliimaan xishoodku wuxuu ka tirsan yahay iimaanka ayuu rasuulkeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu rasuulkeenu leeyahay alxayaau min aliimaan xishoodku wuxuu ka tirsan yahay iimaanka ayuu ka tirsan yahay sidaynu horay aynu sharaxa xadiidka u ogeyn marka hore saxaabiga ayaynu sharxi jirnay kadibna alfaadda xadiidka ayaynu isdultaagaynay kadibna culimada muxadisiinta iyo fuqahada khilaafka ugu jira xadiidka ayaynu eegaynay saxaabiga xadiidka soo warinaya kunyadiisa abi mascuud baa la yidhaahdaa magiciisana cuqbata bnu camrin baa la yidhaahdaa qabiilka uu ka soo jeedana nin ansaariya oo khasrajiya ayuu ahaa culimada qaar baa halkaa najaari mooday waxay yidhahdeen alkhasrajiyi najaariyi bay qoreen waa khada dhacay ree beni najaar ma ahayne albajaari baa la yidhaahdaa ree bajaarabjar buu ahaa benilabjar buu ahaa waxaa loo nisbeeyaa saxaabigan bedri inuu ahaa oo dagaalkii beder inuu ka qayb galay waxa arintaa qaba inuu bedri ahaa waa bukhaari iyo muslim baa qaba bukhaari iyo muslimba dagaalkii beder inuu saxaabigu ka qayb qaatay ayay qabaan laakiin jumhuurta culimmadu waxay leeyihiin dagaalkii beder kama qayb qaadan ee nisbadan bedriga la yidhaahyo ee beder loo nisbeeyey waxay ahayd halkaa ceelasha beder ayuu deganaa beri dambe deganaanshihii uu deganaa ayaa loogu nisbeeyey oo bedri loo yidhiye dagaalka beder kama qeybgelin masaladaa khilaaf baa ku jira oo bukhaari iyo muslim waxay yidhaahdeen wuu ka qayb galay jumhuurulculamaana waxay yidhaahdeen kama qeybgelin shaykhii weynaaye dabaraanina wuxuu yidhi nimanka ree kuufina waxay qabaan inuu beder ka qayb galay ree madiinina ma qabaan ayuu yidhi inuu dagaalka beder uu ka qayb galay saxaabigani laakiin waxaa la ysla ogol yahay albaycatu haaniya ama baycat alcaqaba ahaaniya toddobaatankii saxaabi ee nebi maxamed heshiiska la soo galay ninkii ugu yaraabuu ahaa oo uu ka qayb qaatay baycadaa baycatulcaqaba athaniya wuu ku jiray baa la yidhaahdaa waxay culimmadu yidhaahdeen dagaalkii uxud buu ka qayb qaatay saxaabigani dagaal dambana kama hadhin uxud dabadii magaalada kuufa ayuu degay oo guri buu ka dhistay madiinena wuu ku geeriyooday walow kuufana la sheegayo labiyo afartankii taariikhda hijrigu markay ahayd ama koob iyo afartankii xilligii cali binu abi aalib oo khaliifka ahaa markaa ayuu geeriyooday culimada qaarna waxayba leeyihiin khilaafadii mucaawiye aakhirkeega ayuu geeriyooday saxaabigu nebi maxamed wuxuu ka wariyey boqol iyo laba xadiis ayuu saxaabigani rasuulkeenna ka soo wariyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi boqol iyo laba xadiis weeye axaadiista isaga laga qaato ee saxaabigu uu wariyey bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen sagaal xadiid sagaal xadiid ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqsan yihiin oo boqol iyo labadaa ka mid ah imaam bukhaari wuxuu la gooni noqday hal xadiid oo qura xadiid qura ayuu la gooni yahay oo keligii uu wariyey imaamu muslimna wuxuu la gooni noqday toddoba xadiid toddoba xadiidna muslim baa la gooni ah sagaal way isku waafaqeen halna bukhaari baa la gooni noqday toddobana muslim baa la gooni noqday boqol iyo labadii xadiid toddobiyo toban xadiid oo saxiixaynka ku qoran baad ka jaraysaa toddobiyo tobankaa xadiid marka laga jaro boqol iyo labadii inta soo hadhay culimmadeenna kalee sunanka ayay ku baahsan yihiin oo wariyey ayaa la laleeyahay xadiikaasi ay ku qoran yihiin xadiikan haddaba cunwaankiisa waa laysku khilaafo culimada qaar waxay qoraan alxadiiث اlmufi cishriin alxayaau min aliimaan almuufi bay qoraan alxadiiu xadiikii almuufi cishriin ee labaatanka dhammayska tirayey alxayaau min aliimaani xishoodku iimaanka ayuu ka tirsan yahay weeyaan almuufi bay ku soo dareen culimada qaar cunwaanka culimada qaarna almuufi bay ka tegeenoo cishriinkiina cishruun bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen alxadiiu alcishruun xadiidka labaatanaad waa alxayaau xishoodku min aliimaan iimaanka ayuu ka tirsan yahay xishoodku iimaanka ayuu ku jiraa alxadii alcishruun khilaafkaasi wuxuu salka ku hayaa ereyga cishruun maxaa loo yaqaanaa cishruun horta macnihiisu waa maxay ragga qaar waxay qabaan cishruunku waa tirada labaatanka ee wada socota labaatanka oo dhan ayaa cishruun la yidhaahdaa waana qolada almufi ka tegaysa ee almufida intay ka tagaan alxadii alcishruun odhanaya xadiikii labaatanaad ee labaatanaad ee labaatankii xadii odhanaya oo ereygan cishruun ah labaatan baa laysku yidhaahdaa bay leeyihiin aayadda aanka ah ku timid tirada cishruun oo labaatankaba lagu magacaabayo in yakun minkum cishruuna saabiruun yaklibuu miatayni haddii labaatan nin oo adkaysanaya laydinka helo laba boqol oo gaalo ah ayay ka adkaanayaan buu ilaahay leeyahay labaatanka nin ee muslimiinta ihi hadday sabir yeeshaan diintoodana ku toosaan laba boqol bay ka adkaan ninkuba toban buu ka adkaanayaabay ka dhigan tahay markaa aayaddaa cishruunka ku jiraa waa ereygan cishruun oo labaatankaba loo bixinayo waxaa kaloo cishruun lagu macneeyaa labaataneeye waa xabadda sagaaliyo tobanka lagu labaatanaynayo oo xabadda labaataneeyaha ah ayaa cishruun mararka qaar loo yaqaanaa qolada almuufi odhanaysaa waxa weeye waxay ku leeyihiin cishruunku waa tirada labaatanka ah ee guud labaatanka oo dhan baa cishruun laysku yidhaahdaa almuufina waa kii labaatan ka dhigayay kolkaa xadiidkani kelidii labaatan maahe sagaaliyo toban horu labaatan ka dhigaye almuufi ha la bay leeyihiin labadaa macnuun baa laysku hayaayo cishriin cishriin ma labaatanka oo wada socdaa mise waa ka labaatanaynaya ee labaatan ka dhigaya khilaafkaasaa galay cunwaanka xadiidkana culimmada muxadisiintu sidaasay u arkeen alxadiiu xadiidkii almuufi ee dhammaystirayey cishriina labaatanka dhammaystirayey alxayaau xishoodku min aliimaani iimaanka ayuu ka mid yahay ayay yidhaahdeen waa cunwaanka xadiidka iskale can abi mascuudin abi mascuud waxaa laga wariyey can abi mascuudin abi mascuud waxaa laga wariyey cuqbata bni camrin cuqbata bni camar magiciisa la odhanayey alansaariyi ee ree ansaareed albedriyi ee ree bedri radiyallaahu allaha ka raalli ahaada canhu xaggiisa e qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallamo allaha badbaadiye eh inna mimaa kii waxa ka mida adraka naasu dadku ay ka soo haleeleen oo min kalaami nubuwati min kalaami asxaabi nubuwa nabinimada kuwii u saaxiibka ahaa hadalkoogii ka mida aluulaa ee horeeyey idaa lam tastaxyi markaad xishoon weydo fasnac samee maa shita waxaa doonto rawaahu waxaa xadiidkan wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey haddaba alxayaa waa xishoodkii weeyaan xadiidkani xishoodka ayuu ka hadlayaa waxaa la yidhi ambiyadii ilaahay soo diray arrinka ay ku ijmaaceen waxa ka mida xishood diinihii ilaahay soo dejiyeyna waxa ayna diinno nasakhin ee diin kastaba sideeda loo daayey waxa ka mida xishood baa la yidhi xishoodka ambiyadaa ka midaysnaa oo diimihii ilaahay soo dejiyey baa ka midaysan sida xadiidkani uu inoo sheegayo waxa weeye ummaddeennan bilowgeegii waxay nebiyadii hore ka soo gaadheen xadiidkan ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwa alula idaa lam tastaxyi fasnac maa shita nebiyadii horaa laga soo gaadhay waa rasuulkeennaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamuh calayhi nebiyadii hore ayaa sidaa laga soo gaadhay xishoodku muhiimadda uu leeyahay ayaa markaa aynu halkaa ka dareemaynaa xadiidkan markaynu ka hadlayno xishood maxaa la yidhaahdaa xishoodka markii uu ka hadlaya sheekhii la odhan jiray alqaadi lciyaad wuxuu yidhi riqatun tactarii wajha alinsaan cinda ficli maa yutawaqacu karaahiyatuhu ow ma yakuunu tarkuhu khayran min ficlihi wuxuu yidhi riqa waa dabacsanaan wejiga qofka ku soo degta marka uu sameeyo shay la nacayo ama aan la jeclayn ama samayntiisa iyo iskadayntiisu ay kala fiican yihiin dabacsanaantaa wejiga ka muuqata ayaa la yidhaahdaa xishood yaxyixu wuu ka duwan yahay markaa xishood iyo yaxyax faribaa udhaxeeya baa la yidhaahdaa sheekhii maawardi la odhan jiray wuxuu soo naqliyey xishoodka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi xayaatlwajhi bixayaa'ihi buu yidhi wejiga noloshiisuba xishoodka ayuu ku jiraa oo inaga nidhaahnaa war qofkaasi hadduu qofka xishood laga waayo war qofkaasi wejigiibaa diirmay waa ninaan xishood lahaynoo wejigiiba uu diirmay baynu nidha ama ka su'aasha badan ama ka bilaaxishoodka ah kolka sheekhaasina wuxuu leeya xayaatulweji bixayaa'ihi wejigaaga noloshiisuba xishoodkaaga ayuu ku sugan yahay kama ana xayaatalkarsi bimaa'ihi geedka yaree la tallaalaa noloshiisu biyaha loogu shubayo xididka ayay ku sugnaataa sidaa biyaha loogu noolaado ayuu wejigaaguna xishoodka ugu noolaanayaa buu leeyahay waxaa la yidhaahdaa qofka biyahan wejigu ay dhammaadaan xishoodkuba wuu ka tagaa sida gabayaagii moxamed ibnu cabdilaahi ee ree bakhdaad uu gabayga ku tiriyey idaa qalla maaulwajhi qalla xayaauhu falaa khayra fii wajhin idaa qalla maauhu buu leeyahay gabaygu waa baxrigii la odhan jiray awiilka إda qaala maahu lwaajihi qalaa xayaaؤuhu falaa khayra fii wajhin idaa qaala maauhu idaa qalla markuu yaraado maaulwajhi wejiga biyihiisu marka uu yaraado qalla waxa yaraada xayaaؤuhu xishoodkiisa falaa khayra wax khayrihi haddaba fii wajhin wejiga kuma sugna idaa qalla markuu yaraado maauhu biyihiisu markuu yaraado dunuun ninkii la odhan jiray wuxuu ku tilmaamay xishoodka wuxuu yidhi alxayaau wujuudulhaybati fi lqalbi xishoodku waa haybada joogta qalbiga dhexdiisa maca waxshati maa sabaqa minka ilaa rabbika adigoo ka baqaya wixii kuu hormaray ee rabbigaa xaggiisa kaaga hormaree gefafkii aad samaysay ah waxaa la yidhaahdaa alxubbu yundiqu wlxayaau yuskitu wlkhawfu yuqliqu waxaa la yidhaahdaa alxubu yuniqu jacaylku qofka wuu ka hadliyaa wlxayaau yuskitu xishoodkuna wuu aamusiiyaa wlkhawfu yuqliqu cabsiduna werwer iyo murugo ayay ku abuurtaa sidaas ayay culimadu odhanayeen sheekhii la odhan jiray fudayl ibnu ciyaad ee salafu haadihi lumma ahaa wuxuu yidhi ayaan darida iyo dee hooga shan arrimood oo lagu garto ayaa jira qofkan inuu yahay qof ayaan daran ama inuu yahay qof hoogayo oo mustaqbal aan lahayn shan calaamadood oo lagu garto ayaa jira buu yidhi wa alqaswatu fi lqalbi qalbiga oo ku qallala wa jumuudulcayni indhaha oon ku ilmaynin wa qilatulxayaa'i xishoodkaaga oo yaraada wa raqbatu fi dunyaa adduunyada ood aad u jeclaato wa duulul amali iyo ididiilada ood isku sii dheerayso adigoo inaad boqolaal hawlood qabanayo uun meesha soo dhigto geeridiiba ilaawa shantaa qodob waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha lagu garto ayaan darida ayay ka mid yihiin hadaba xadiidkan inna mimaa adraka naas ereyga adraka ah. mararka qaar waxaa la yidhaahdaa axaada axaada shay wuu koobay baa la yidhaahdaa shaygii mararka qaarna balaqa wawasala baa la yidhaahdaa xadiidkan culimmadu waxay isku qabteen annaasudu miyuu godan yahay mise wuu kor dhigan yahay labada wejba way bannaan yihiin inna mimaa adraka naasu dadku wixii ay soo gaadheen bimacnaa tawaaraa wey haddii la inna mimaa adraka naasu wixii dadku ay iska dhaxleen oo welibana min kalaami nubuwati halkaa mudaaf baa ka xadfan min kalaami asxaabi nubuwa nebinimada kuwii u saaxiibka ah hadalkoogii kamida aluulaa nebinimadii horraysay aadam laga soo bilaabo ila nebi maxamed laga soo gaadho waxay dadku iska soo dhaxleenay nebiyadaa ka soo gaadheen waxaa ka mida lam tastaxyi marka aad xishoon weydo fasnac samee maa shita waxaad doonto haddaadan xishoonayn wax kasta samee sidaas ayaa kamida waxyaabaha dadku ay diimihii hore ka soo gaadheen diinteennaniin ay sugtay waxaa haddaba laysweydiinayaa haddii adraka naasuda aynu godnoon faacil ka dhigno waa bimacnaa adraka bimacnaa tawaaraa waxay dadku iska soo dhaxleen weeye oo ay iska soo gaadheen waxa kaloo la baneeyey in la fadxiyo oo la yidhaa ina mimaa adraka naasa ina mimaa adraka naasa dadka waxa soo gaadhay ayay ka dhigan tahay oo nebiyadii hore waxa ka soo gaadhay idaa lam tastaxyi fasnac maa shita haddaba waxay qolada nuxaadu isku qabteen ereygan inna ah ismigiisii waa kee ismigaa inna waa laysku qabtay khabarkiisana waa laysku qabtay abarkii ini waa jaariy majruurkan mimaa ee soo qadimay waa jaariy majruur soo qadimay mintu waa xaraf jaar maadaa ismiga mawsuul ah jaariya majruurkiibaa khabarkii inna ah oo soo qadimay adraka waa siladii awey ah caaidkii markaan annaasu godo damiir baa ka xadfan inna mimaa adrakahu naasu dadku waxay iska soo dhaxleen oo min kalaami nubuwa mintaasi waa bayaamiya oo maadii baa la bayaaminayaa markaa ismigii waxaynu ka dhignay jaar iyo majruurka culimo kale waxay leeyihiin mintani waa tabciidiya oo ismigu waaba minta ayaa ismigiiabaynu khabarkiibaa jaar iyo majruurka laga dhigay khabaru ini waa jaar iyo majruurkan min maayo soo qadimay qolana waxay leeyihin mintaasaa tabciidiya waa zamakshari ismigiina weeyaan buu leeyahay caaidka adraka uu xadfayo waa adrakahu haddii annaasa la kor dhigana caaidku waa faacilka adraka weeye min kalaami nubuwa mudaaf baa ka xadfan min kalaami asxaabi nubuwa weeye idaa lam tastaxyi aaway ismigii qawlahum qawlahum baa halkaa xadfan idaada horteed qawlahum baa xadfan inna mimaa kii waxa ka adraka naasu dadku ay iska soo dhaxleen oo min kalaami nubuwa min kalaami asxaabi nubuwa nebinimada kuwii u saaxiibka ahaa hadalkoogii kamida aluulaa ee horeeyey qowlahum hadalkooga ay yidhaahdeen idaa lam tastaxyi markaad xishoon weydo fasnac samee maa shita waxaa doonto haddaad xishoon weydo waxaa doonto samee ismigii waa qowlahum ragga qaar baa idaa lam tastaxyi fasnac maa shita oo wada socota ayaa ismigii inaa oo gastulafdi baa dhacay waa maxay haddaba hadalkan macnihiisu markaad xishoon weydo waxaa doonto samee fasnac saddex riwaayadood baa xadiidka ku soo arooray riwaayadii fasnac bay tidhi riwaayadina fafcal bay tidhi riwaayadina facmal bay tidhi saddexdaa riwaayadood ayuu xadiidku leeyahy riwaayad fasnac ku odhanaysa iyo riwaayad facmal ku odhanaysa iyo riwaayad ku odhanaysa fafcal fasnac fafcal facmal saddexdaa riwaayadood amarkan saddex qowl bay culimmadu iskugu khilaafeen amarkan saddex qowl bay iskugu khilaafeen imaamu nawowi wuxuu yidhi amarkani waa lilibaaxati waljawaaz ibaaxo iyo jawaas weeyi waxaa loo jeedaa shayga aad markaad doonayso shay inaad qabato imaamu nawowi wuxuu ku leeyahay fasnac samee maa shiteed waxa weeye shay markaa doonayso inaad samayso ama aad ku hadasho ama aad eegto ama aad ku dhaqaaqdo wax laga xishoodo haduuna ahayn dee sameeyo ha ka xishoon waxa iska soo gelaya marka waa jawaas ibaax waa lil ibaaxa oo sameedani waa waajibkii iyo sunnihii iyo mubaaxii saddexdaaba samee weeyaan wuu kuu bannaan yahay wax laga xishoodo ma aha ee shaygan samee baa lagu leeyahay kol hadduun ahay wax laga xishoodaba imaamu nawowi fasnacdaa kolka amarkaa lilibaaxa buu ka dhigay oo waa tan ilaahay ina leeyahay wakuluu washrabuu cuna oo caba inaan wax cunoon wax cabnaa waajib inaguma aha laakiin way inoo bannaan wuxuu leeyahay shaygani hadduuna ahayn shay laga xishoodo waxba ka xishoonina ku dhaqaaqoo samee saasnebigu saasay ku leeyihin ama nebiyadii hore saasay ku leeyihin baa layidhi kolka waa waajibka dee lagama xishoodo sunnahana lagama xishoodo mubaaxana lagama xishoodo saddexdaa arrimood xishood ma galaane samee oo iskas oo ku hadal wax laga xishoodo hadduuna ahayn ama samee wax laga xishoodo hadduuna ahayn sidaasuu imaamu nawowi yidhi culimmadeenna kale waxay yidhaahdeen qaar fara badani fasnac maashita fasnac amarkani waa litahdiid waa hanjabaad waa aayadda qur'aanka ah oo kale man shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ka doonaa ha gaaloobo ka doonaana ha rumeyo ilaahay haddaad tidhaa ilaahay baa gaalnimada i amray ka warran oo waan gaaloobaya ilaahay baa iyidhi ka doonaa ha gaaloobo haddaad tidhaahda ka warran war waa hanjabaad amarka noocan kali waa hanjabaad oo aabbuhu soomaaliduba way taqaanaa ilmihiisa markuu iskuulka ama madrasada uu jarjaro ee uu ku soo maro maalin isagoo weli cashirkii uuna gaadhin haddana meelahaa taagan wuxuu idhahdaa hooy hooy shalay waa jaray doraadu adigii jaray dee maantana jar buu maantana jar hadduu ilmahaas yidhaa aabbahay baa amray waran inaan iskuulka jaro dee aabbihii ma amrine waa hanjabaad adaa ka sheekayn weeyaan kolkaa fasnacdan culimmada qaarkood waxay ku macneeyeen amarkan waa tahdiid oo haddaadan xishoodba una kugu jirin oodan xishoodba u ehel ahayn waxaa doonto samee anaa kula xisaabtamiye ilaahay baa kula xisaabtamiye baa lagu leeyahay hanjabaad bay ka dhigeen kolkaa waa maxay waxaa doonto sameedani xaaraantii samee ilaahay baa ayaa kuu ciqaabi doone weeye waa karaahiyadii samee dee ajri ku heli maysid xaaraanta iyo karaahiyada toona kolkaa axkaamulkhamsihii shanta ahayd diinteennu shan xukun bay ka hadashaayo shantiiba xadiidku uu ka hadlay shaygani hadduuna ahayn waxaan laga xishoonaynin oon laga xishoonin waa waajib iyo sunne iyo mubaax oo waad samayni hadduu yahay wax laga xishoodo oo xaaraantii iyo karaahiyadiiana waad ka tegi shantii qodob ee diinta islaamku ay ka hadlaysayba xadiidku waa inoo dhammaystiray markaa waa hanjabaad xaaraanta ayuu ka hadlayaa iyo karaahiyada fasnac maa shita haddaadan xishoonayn waxaa doonto samee ilaahay baa kula xisaabtamaya weeyaan culimmada qaarna hanjabaad bay ka dhigeen amarkaa culimmada qaarna ibaaxay ka dhigeen qowl saddexaad ayaa jira oo fasnac maa shita culimmadu ay ku macneeyeen qowlkaa saddexaadna wuxuu leeyahay fasnac maashiitadu waaba khabarba idaa lam tastaxyi markaad xishoon weydo fasnac samee maashita waxaad doonto waxaad doontaad samayni baa loo jeeda fasnac maashita waa xadiidkii rasuulka oo kale yidhaahdeen man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu ninka igu been abuurta buu rasuulku yidhi ha u diyaargaroobo halkii uu naarta ka gelayay ha u diyaargaroobo amarkaasi waa maxay amarba loogama jeeda khabar baa looga jeedaayo naarihiibuu diyaarsaday weyi ninku hadduu igu been abuurto naar buu diyaarsaday maqcad buu diyaarsadayoo naar buu gelayaa waa khabar kolkaa fasnacdani waa sanaca maa shaaa markaa sanaca maa shaaa sanaca maa shaaa ayaa looga jeedaayo ninku hadduu xishoon waayo waa war oo waxuu doono ayuu sameeyaabaa la yidhaahdaa haddaba xadiikan waxaynu nidhi culimadu waxay u arkeen inuu axkaamulkhamsihii ka hadlayo shantii xukunba waajibkii wuu ka hadlay oo isaga lagama xishoodo sunnihiina wuu ka hadlay oo isaga lagama xishoodo mubaaxiina wuu ka hadlay wixii ilaahay inoo baneeyey iska fadhiisiga ad yaro nasato ama ad mararka qaar seexato oo kale ama ad mararka qaar jidhka maydhato ee mubaaxa ah lagama xishoodo saddexdaa midna karaahiyadii iyo xaaraantiina uu ka hadlay oo waa ka xisho nebiyadii hore ummadahooga way farayeen ilaahayna iyaguu amray inay xishoodaan karaahiyada iyo xaaraanta ha laga xishooda weeye axkaamulkhamsihii ayaa markaa inoogu soo ururay oo halkan aynu ka qaadanaynaa xadiikan waxaa la macno ah rasuulkeennu xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu ku yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucbatan iimaanku waa dhowr iyo lixdan laamood ayuu u kala baxaa wuxuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka tirsan buu rasuulku yidhi dhowr iyo lixdankii qaybood ee iimaanku uu lahaa ayaa gaar uu rasuulku u soo qaatay xishoodka waa muhimadda uu leeyahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markay culimmadu tilmaamayeen waxay idhaahdeen inan yaroo gashaantiya oo gurigii hooyadeed mooyaane meel kale aan arag rasuulku uu ka xishood badnaa qof aan xishoonaynin haddaad aragto oo wuxuu doono ku hadlaya ama wuxuu doono samaynaya qofkaasi waa qof calaamadaha lagu garto ayaan daridu ay ka muuqato weeye qof wanaagsan ma ah qofku waa inuu xishoodo oo wax qabtaa waa inuu jiro qofka damiirkiisu waa inuu xishoodo waxyaabaha qaar waa inuu qofku uu iska daayo culimmada qaar waxay soo wariyaanba ibnu maajah iyo xadiidkii ibni cumar walow sanadkiisa wax laga sheegto idaa araada allaahu bicabdin halaakan ilaahay hadduu addoonkiisa halaag la damco nasaca minhu lxayaa xishoodka uunbuu ka siibaa marka xishoodka laga siibo uu xishoon waayo wuxuu noqdaa nin cadho badan oo dadka u cadhoodo caayo oo maaga isagana loo cadhoodo isna waa cadhoodaa ummaduna way u cadhootaa nin xun buu noqdaa calaamadaa markuu yeesho ayuu ilaahay ammaanada ka siibaa ninka cayda badani ammaano ma leh markuu bilaa ammaano noqdo ayaad arkaysaa isagoo khaa'in ah oo ummaddii ilaahay oo dhan khaa'imaya mar alla markuu khaainka noqdo ayaa haddana naxariista qalbigiisa laga siibaa markuu naxariis la'aan uu soo baxo mareegta islaamka ayaa qoorta looga saaraa markaasaad arkaysaa isagoo shaydaan laciin ah ama shaydaan mariid ah oo madax adag oo wuxuu doono samaynaya ayaad arkaysaa waalidkiibaa ka baqaya iska daa cid kale oo waalidkii ayaa ka baqaya oo iska maslaxaya waa qofku markuu meel xishoota uu yeelan waayo ama uuna xishoonayninba xishoodba uuna lahayn waxaynu ognahay rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi saxaabi buu ku yidhi inna fiika la khuluqayn warniyo waxaa dhexdaada ahaaday laba dhaqan oo yuxibuhum ullah ilaahay uu jecel yahay wuxuu saxaabigu yidhi waa maxay labadaa dhaqaniyo waa alxilmu waalxayaau buu yidhi waxaa tahay nin dulqaad leh oo dul leh waxaana tahay nin xishooda hadaba dulqaadka iyo xishoodku labadaasi waa laba dhaqan oo ilaahay uu jecel yahay qofuu jecel yahay unbuuna siiyaa saxaabigii rasuulka wuxuu ku yidhi aqadiiman kaana am xadiian ma horay buu ilaahay iigu abuurayoon u lahaa mise hadda ayaan anigu isbaray anigaa isbaray ma ilaahay baa kugu abuuroo qadiim bay ahaayeen baa lagu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacalanii calaa khuluqayni yuxibuhum allah ilaahay baa mahadle buu yidhi allaha igu abuuray ama igu dul abuuray laba dhaqan oo ilaahay uu jecel yahay xishoodku hadaba nabigeenu wuxuu xadiis ku yidhi nin nin canaananayo xishood ku canaananayo intuu arkay ayuu war iska daa xishoodku lama yimaado khayr mooye wax kale xadiis kale rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xishoodka gebigiisuba waa khayr waxaa loogu talagalay xishoodku inuuna cilmiga inaga hor joogsanin waa inaad su'aal ad la iman karto oo cilmiga inaan ka xishoonno ma aha kaasi mid laga xishoonayo ma aha waayo waxaynu ognahay caa'ishi waxay tidhi xadiidkii bukhaari iyo muslim ay soo saareen raxima allaahu nisaaa alansaar allaha u naxariisto dumarka ansaareed lam yamnachunna alxayaau an yas'alna can amri diinihinna wa an yatafaqahna fi diin ilaahay ha u naxariisto dumarka ansaareed xishoodku uma diidin inay weydiiyaan diinteenna umuurtii ku sugnayd wax kaste way weydiinayeen rasuulkay u imanayeenoo waxay weydiinayeen caadada sida layskaga maydho markaasay rasuulku markuu meesha cawrada waa la nadiifinaya gabadhu markay caadada ka baxdo saasay u dahaaro qaadanaysaa oo qudnibay qaadi ama dumbay qaadi ama suufbay qaadi oo meeshay saa ku odhan markay tidhaa ayay sii lahaayeen rasuulka oo bal sharxo side maxaa la samaynayaa kolkaa wixii cilmiga ku saabsan iyo sharciga dee aayad qur'aana buu ilaahay inagu yidhi in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo dumarka ansaareedna waa lagu ammaanay inayna ahayn dad xishooda xishoodka labaa loo qaybiyaa mid fitriyo ilaahay uu qofka ku abuuro iyo mid igtisaabiyo oo qofku markuu aqoon yeesho uu waxyaabaha qaar ka xishoodo labadaasaa loo kala qaadaa ka laga xishoonayo marka la eegayana saddex baa loo qaybiyaa in ilaahay laga xishoodo iyo in dadka bani aadamka ah laga xishoodo iyo in naftaada aad ka xishooto saddexdaa ayaa loo kala qaadaa alxayaau shucbatun min aliimaanna waa xadiidkii saxiixa ahaa ee rasuulku uu inoo tilmaamay fadaaisha xishoodka uu leeyahay malaa'igta ilaahay baa xishoota oo xishoodka ku tilmaaman nebi maxamed calayhi salaau wasalaam xadiidka muslim uu soo saaray isagoo cumaan ka hadlaya wuxuu rasuulku yidhi alaa astaxyii min rajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika miyaanan ka xishoonayn rasuulka ayaa leh miyaanan ka xishoonaynin nin malaa'igta ilaahayba ay ka xishooto ninkaasi waa cumaan ibnu cafaan rasuulka inan ayuu ka qabay sidaynu ognahay laba habloodoo rasuulku dhalay ayuu iska daba guursaday dinuurayn baa la yidhaahdaa malaa'igtu inay xishooto xadiidkaa muslim ayaa inoo sheegay xishoodku waa sifaadka ambiyada ilaahay ay leeyihiin xadiidkan hadda aynu marayno ayaa tilmaamaya ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shita nebi muuse waxaa rasuulku uu yidhi xadiidka bukhaari iyo muslim uu soo saaray ina muusa kaana rajulan xiyiiyan satiiran laa yuraa min jildihi shayun istixyaaan minhu nebi muuse nin xishood badan ayuu ahaa jidhkiisaa meel bannaan lama arki jirin aad buu nebi muuse u xishoonayey waayo waa nebi ilaahay ambiyaduna way xishoodaan xishoodka waxaa la og yahay waa sifaatu saalixiin dadka baa lagu yaqaanaa nin xishoodo oo waxyaabaha qaar ka xishooda markaaad aragto ogow inuu yahay qofkaasi qof wanaagsan ibraahiimu nakhici oo salafu haadihi lumma ka tirsani wuxuu yidhi haddaan xuseyn ibnu cali aan la dagaalami lahaa buu yidhi low kuntu fii man qaatala xuseyn haddaan ku biiri lahaa dadkii xuseyn ibnu cali la dagaalamo oo haddana ilaahay uu jannada igeyn lahaa nebi maxamed wejigiisa ma sii eegi karaan xishood aawadii buu yidhi waayo inanuu awow u yahay baan la dagaalamay buu yidhi nebi maxamed wejigiisa jannada ma sii eegi kareen ibraahiimu nakci ayaa sidaa leh imaamu baa maqlay qof gabay tirinaya oo guri ka dhex tirinaya idaa maa qaala lii rabbii amastaxyayta tacsiinii ilaahay markuurabbigay markuu igu yidhaa maxaad iiga xishoon weyday waadi caasidaye wa tukhfi danba min khalqii wabilcisyaani tatiinii makhluuqana waad ka qarsataa macsiyada oo gaar baad u samaysaa anigana waad iila soo daahirtaayoo waxba igama qarsatid imaamu axmed baa maqlay nin gabaygaa tirinaya intuu imaamku gurigii galay isagoo ilmaynaya oo ooyaya ayuu gabaygii in badan ku celceliyey waxaynu ognahay xishoodku waa sifaad ay carabi lahayd islaamka hortii way xishoon jireen nin gaal ah ayaa dagaal abu saciid nin la yidhaah ay iskaga hor yimaadeenoo saxaabiya ninkii gaalka ahaabaa cararay abu saciidoo daba cararaya ayaa ku yidhi alaa tastaxyi alasta carabiyan war maadan xishoonayn cararku rag waaweyn wax looga bartay maahe miyaadan carab ahayn xishoonaya alaa tahbut war maad istaagtid ninkii intuu istaagay ayuu abi saciid dilay abi saciid baa soo gaadhay oo sidii ayuu ku dilay abi sufyaan markii uu hiriqle u warramayey ee nebi maxamed uu warbixinta ka keenayey intii una islaamin wuxuu idhi fa wallaahi lowla alxayaa buu yidhi ku dhaartaye xishoodku hadduuna jiri lahayn nebi maxamed wuxuuna ahayn baan ku odhan lahaa buu yidhi boqorkaa ah hiriqle been baan u sheegi lahaa nebi maxamed ceebuuna lahayn baan u samayn lahaa laakiin maxaa ceebtaa ii diiday buu yidhi xishoodka aan xishoonayo ayaa ceebtaa ii diiday buu yidhi xishoodka ilaahay habla xishooday laba habloodoo xishooday qur'aan baaba lagu soo dejiyeyba qur'aan ayaa lagu soo dejiyey waa laba habloodoo ilmo nebi shucayb ah oo nabi muuse uu ugu yimid ceel iyagoo adhiga ka celcelinaya ilaahay qur'aan buuba ku soo dejiyey waa qiimaha xishoodku uu leeyahay waa kii rabbi aayadda qur'aanka a lahaa nebi muuse markii laga hadlayey muxuu ka helay baa la lahaa wawajada min duunihima imra'ataani taduudaani qaalat maa khabkuma qaalataa laa nasqi xataa yusdira aricaau wa abuuna shaykhun kabiir kolkaa hablaha qur'aan idil buu rabbi ku soo dejiyey sababta qur'aanka loogu soo dejiyeyna waa xishoodku qiimaha uu leeyahay waayo waa la tilmaamayba fajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa'in buu ilaahay yidhi gabadha socodkeegiibuu tilmaamo xishood baa lagu tilmaamay inuu ahaa waxaynu dareemaynaa suugaanyahanka carbeed xishoodka aad bay u qiimayn jireen ama ay u qadarinayeen nin gabyo oo gabaygiisa xishoodka uu ka maqan yahay waa iska yaraa maxaa ka mid ahaa culimmadeennu gabayadii xishoodka ay ka tiriyeen gabay baxrulwaafir ah oo la yidhaa idaa lam takhsha caaqibata layaali walam tastaxyi fasnac maa tashaau falaa wallaahi maa fi lcayshi khayrun wldunya ida dahaba